maareebyenbaabi an bilaacati lmaali maal halaayo shay la reebiyen baabi fi gayri wajihi waji lmaali maalka waji shay eyr shay halaayo la reebiyen baabi fi gayri wujuhi alati wujuhdaasoo adina sharcu shargeeda mayn fiha fi lwujuhi wujuhdaas yani shargeeda baab nahyi haadakan baab nahyi reeboyen baabay an ilaacati lmaali maal halaayo shayga kureebiyen baamay fii kayri wujuhi wujuhi lmaali maalkaas noocyal shay keyr shayda ka halaayo alati wujuhdaas oo adina sharcu sharcegeeda may fiiha fi lwujuhi wujuhdaas oo sharcegeeda mi keyr shayla ka halaayo lakureeb meeli wujuhdi oo maalkasoy lang iilaw oo shareecada elinti mae meel keyr lang iilaw lakahadlaayo lakureebiyen baabay وan abi hurairata radi alahu taala canhu qala abu hurayra may ka golay qala rasuul الlahi sala الlahu alayhi wasalam ilahi rasulka may ka golay in allaha tacaala ilaahay yarlaa huwa ilahay raadla nagday lakum isimay raadla sinka nagday talaatan sed walhaad wayakrahu huwa ilahay ka haday lakum isin sin ka hadi talaatan sedna sin ka hadi fayarlaa huwa ilahay raadla nagday lakum isin sin raadla nagdi an tacbudu ini caabudan hu allaha tacaala aabudan walaa tushriku na widaajin bi bilahi alishain shay na widaajin jumlo tafsiriye waaha ilahay caabudan may lakajeed ini ilahay ni sharig wernoa ilahay bese la caabudan walaa tactasimu ahay waan tactasimu ini yani waa kay gobsataan taasa ilahay sinkaraada nagade bixablilaahi ilahay hadag shay gobsataan jamiican aalasin dhomaaantin walaa tatafaragu isin ishaltamna wayakrahu ahuwa alamay kahaday lakum ising may sin kahaday saleri wagala fulanun kada hibil mastari taasa sin kahaday wa wakasrata suaali suaal badi iyo ilaahay sinkaade suaalo badida wailaacat almaali maalhalaayo iyo ilaahay sinkaade sawa muslimu muslim iyo waxdidka uriyey watakadama sharhu sharh ladiisi hadidki shara shayna nin hormari maclushaahid may bu aha ilaacat almaaltas maalka lahalaayo meeli wujuhudi oo shareecad edintim meelka kahalayo taasa la diidahay sawa muslima watakadama sharhu an warad warad aan waradin mayl kuriye katib mugirat bni shucba mugirat bni shucba ki o walang abtugaynahay qaala huwa warad ma amlaa amla calaya ana korkeya almugiratu mugiri ingmeri fi kitaabinga ingmeri ilaa mucaawiyata kitaabkaas oo ilaa mucaawiya landiraw radi allahu tacaala canhu ana nabiya sala lahu alayhi wasalam kana nabiy yaqulu nabiyna waykagolawahadi fi duburi kuli salaatin salaad kasta gadaashe salaadaso maktubatin mafrudatin lafarweri gadaalke waa rasuulka may ka goolo jaray laa ilaha ila allah waxdahu laa shariika lah lah lmulku alah alxamdu wahuwa cala kuli shayin qadiir allahuma ya allah aleh laa maanica koo manciya koo reeba mawjudu mahana limaagi acdaytaada seed walaa mucdiya koosiyawna mawjudu mahana limaagi manactaada diid ada reebta walaa yanfacu ma anfacu daljadi tanaadnamakan saaxiba minkaadi kaljadu tanaadnama almanka tanaaswa wakataba abtuga ilayhi anahu kana yanhaa can kiila waqaala wakataba huwa yani wa kay masala mugira abtugi wakataba huwa mugira abtugay usimeeriya ilanka abtuga waraaska wakataba mugira abtugay ila ila mucaawiy anaho ana nabiya kana nabiy nabag ini haadi yanhaa huwa nabaki waadi can kiila saleri waqaala fulanu maseeri taasa reebay wacni laacat ilmaali maalalaayo shayna reebay rasuulka maalalaayo meelilinkatirgali wujuhudi oo shareecadeedintime meelkalakalaay wakatrati suaali wacan katrati suaali iya rasuulka reebi suaal badiyaw suaalo faydin laha inilisa suaalada badiyaw wakana nabiy nabag may hade yanhaw nabog ni reeba hade an cuquuq lummahaati ayaalka kaaasiyowkooda iyo reebaay wawadil banaati gabdo nolol duugowtano reebay wamancin sheen manci maa wajaba wamancin diidow iyo reebay wahaatin sheen oo dulme iyo reebay wa mutafaqun calayhi wasabaka sharxuhu waraad katib almugirat bni shucba qaala may kagoolay waraad am laa meri calayana korkee almuiratu almugirat wa in meri anina ngabtugaayo fi kitaabin kitaab fi shayin geyri ilaah kitaabkaas oo mursalin la diraayay ilaa mucaawiyat ibni abi sufyaan mucaawiyat ibn abi sufyaan lan diraayay radi allahu taala canhu ana nabiya sala allahu alayhi wasalam kana nabiy naba yaqul naba kiga golabaad fi duburi kuli salaatin salaad kasta gadaalshee salaadaas oo maktubatin la farmeel laa ilaha ila kalmajar ila allahu ilahi main wacdahu munfaridan alaadi shareedis laa shariika sharigna lahu lilahi la sharin sugnaan lahu ilahi ele almulku boqortooyi kaamil eley walahu ilahi ele alxamdu xamdo kaamil kaamil ayeley wahuwa ilahay ala kuli shayin shay kas kadiro nali awood a allahuma ya allah aleyo laa maanica kooreeba mawjudu mahan limaagi cadaytaada sin walaa mucdiya kootiyawna mawjudu mahan limaagi manactaada si ada reebta walaa yanfacu ma anfacu daljadi tanaadnimo kainsaacyo aminkaadagaljado tanaadnimo ma wal man anfacaato ah bal kofka may ansee may anfaceeyo camal shay soobon bal yanfachu bal yanfachu camalhu saalix wa wakatabahuwa mugir abtuga ila ila mucaawiyatan abtuga ana ana nabiya kana nabiy nabag yanaawa nabag ini reebay an gila saleri waqaala fulanun kada hadalon sugunhay nalishi sheego rasuulka reebay wacan ilaacati lmaali maal halaayo shibaabka milnin waafao milwa wacan ilaacati lmaali maal halaayo shay rasuulka reebay wacan kasrati suaali wanaha nabiyu reebay can kasrati suaali suaal aal badiyo su-aal onayo faidisa wali onayo markaas su-aaleho addunya ho aakhira ka taasun culume warkudakon laakin su-aal oonayo khilaaf i walaasay dhaliyaas usku su-aal la eh, hom ismae su-aal imtixaanig oo kale eh taasa la diide mana waahisa su-aal oo mad adeege waan kasrati su-aali su-aal badnaangiya rasuulka reebi wa kaana naba may hadiya naawa nabagini reeba wahaadi can cogoogil ummahaati ahyaalka aasiyawkooda heshe wa reebay wawaadil banaati wa can wadil banaati gibdho nolol duugow soo reebay oo gsi hor jaahiliya awlaado gibroso migalki yani gibro gaar ahaan gibro duun godan yoo noolin duugu jiran tan wal reebi wa wa mancin reebow manci maa wajaba calayka wa waliki waajibi reebow sheeye rasuulka reebi dekadii oo kale la diido ma dhiiban lero wali kale xuquuga ki waajibi xuquuq bini aadam ee reebto taasna rasuulka reebi wahaatin sheen iyo rasuulka reebi sheen sheenna may boodulmo waay waladin lanka lankahoog kugaato sheen ertos baaraysa taasna rasuulka yani reebi wa wahaatin sheenna reebi متafق عlyh وsabga shar shar اxadيi baabnahy reebaw yan baabey can اlishaarai tilmaamo lasku reeb ilaa mslimin lang mslime ishaara bisilaaxi hublaka ishaara iyo nawi nawi silaahi hubalimide sawaaء kana lmslimu mslimkaasoy hada jaadanki ciyaarowlay hada o maasixanki ki dhab ku etu afade jaadanki oo run ku etlay hada o maasixanki ciyaarowlay hada wanahyi baabnahyi reebo yan baabay an tacaadi sayfi sayf inisa dhiibo keedalasku reeb maslulan ala koni maslulan ala kilisiibi baabunahyi adakan baabunahyi reebo yan baabay an ilishaarati tilmaamo lasku reeb ilaa muslimin lang muslim la tilmaamo bisilaaxin hub lan tilmaamo wanaxwi naxwi silaaxi huba lalimada lan tilmaamo lan tilmaamo yani laka ishaaraw huba lakatoosiye gori lakatoosiye bilaawi lakatoosiye salkaray yani waa kay masalan lakatoosiye oo kale tan yeede may wali kufakarto dhii korte raawinahi reebo yen baabay can ilishaarati ka tilmaamo luskureeb kadhoosh mgortusku dhaaf tilmaamow luskureeb ilaa muslimin lan tilmaamaw luskureeb bisalaaxin hubla ka tilmaamaw hubla ka tilmaamayo sulikare iwa i wanawihi salaaxi hub wali lamide walib wal dilaw oo kalsem iswal dhaawacaw lankaas laka tilmaamo oo dhimishay lan yani lan jeedi reebo keediyan baabay sawaaun kana almushiiru kan wala ishaarahay haadaa jaadan ko dhab ku eslay haadaa o maasian koo ciyaaraw lay haada isku mid lay wa rablay ku haataa isaaradaas toosi bilaawo ka toosi runglay ku haataa o maasian koo ciyaaraw lay haada wanahyi bawnahyi ciyaardhon hata malkatoosi korolilay wanahyi bawnahyi reebo yeen baabey can tacaadi sayfi in isa dhiibowkeeda lasku reeb maslulan alesa seebta lakingamey adin haingeen lilisdhiib misbilaaw lakingamey adin haingeen erol lilisdhiib yani isku reebowkeeda yen baabey wa mis gorogua lamada lugaad hoosiyo kudiya oo kaliyo yani wa kay walagaslsrlskureebiyen baabey wa an abi hurairata radi allahu taala anhu an rasuuli lahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasulkimay kore yani wa kay an rasuulilahi may lakuriyey sala allahu alayhi wasalam qaala rasuulka nika gooli laa yushiru axadukum axadkin man ishaaraw ay n ishaarnay iya kadhiganto ilaa akiihi akil axadi aad walaalshay man ishaaraw man ishaaraw bisilaaxi hub man ishaara makatoosiya wa layweli fa inahu shaaniye laa yadri ma og lacala shaydaana shaydaan may mudunya yanzicu ini siibo fi yadihi galantis ku siibo mudunyi galanti walaka jirano lahak ishaaraybo shaydaan hadhagdhagaaji oo reed fa huwa ahadkii mushiirkahay wala ishaaray dhiyo fi xufratin godkode xufradaasoo min annaari ahed oo dhanki muslimki dilo dhibaatin jason taasusu naartigadalafed mutafaqun aleyh hadiskana mutafaq waay yani an abi hurayrata radi allahu taala canhu an rasuuli lahi sala allahu alayh wasalam qaala rasulka may gore laa yushir axadkum axadkin ma ishaaraw ay ishaarnay nafy bimacna nahy ma ishaaraw ay ishaarnay kadigam ilaa ilaa akiihi akil axadi axadka walaalshay aa yani muslim e mang ishaaraw bisilaaxi hubang ishaaraw werigi oo furunaay oo kale iyo kutoosiyo akidoe waan erosaas oo kale gofikinahy oo kale misne yani bilaawogi oo kale iyo ileerki iyo gamoonki iyo kulli isku mid ay wa mang ishaaraw hub mang ishaaraw walaalshay leri hub nooc mi haado fainahu may weli fainahu shaniye rasuulka sala lahu alayh wasalam ciloy walaa ishaaradaas lankaasoy lakutosiya landiidahayme fainahu shaniye cilomay jarte laa yadri huwa ahadka moog ahad walaa ishaarahay moog lacala shaydaana shaydaan may mudunya yanzicu ini oonayaw siibo mudunyi fi yadihi yadi lmushiri kan walaa ishaarahay galantiska siibo mudunyi galantiska siib yani fa yuxarikuha cala akihi kadhalagaaji horta walaalka gamonki kadhagaa jire mise gorogii kusoo siri adi may inglajeedada duna gasdi rajul gilna malihidi oo reed koofakotolariga reed mana walaagyoha shaydan galanti dhagdhagaajiyo orunfakodaano lanki kufakodan manajeedna afu markaas managadaas mana oo adigina ofkina dili or naarna saasi galaas reed an welanga rasul sala allahu alayhi wasalam ilan wali sababto shey hadii ad waalob sababkinkanagadaaya naar inaad kudigtoona su reed mabinaw xaram wa fainaw shaniye laa yadri huwa aadki maog lacala shaydaana laa yadri fainahu shaniya laa yadri huwa aadki maog lacala shaydaana shaydaan may mudunya yanzicu ini fasaadiya mudunyi yanzicu bimacnaa yufsidu kafasa yani jart yanzicu oo aslo nazci adacnu duro walfasaadua lacala shaydaana shaydaan may mudunya yanzicu huwa shaydaan ini fasaadiya mudunyi fi yadihi yadi lmushriki wala galantiisa hadiya kafasaadi galantiska fasaadiyo mudinyi mana oo oh, fa yaqacu lmushiru ki wala ishaaray eh. fa yaqaca huwa mushiirka heesiyo lankiba yani walaa kafasaadiyey fi xufratin godkaasiya kadhi xufradaas oo min annaari e naarkahobdo yani lankaas lankikilon sabab nagodori naarkadhi kaasa mudunyaan weelen waay mutafaqun aleyh hadiskana mutafaq wa fi riwaayatin yani liajli wala hada naarta lanka dhihayme lankiya dilaas masala lanki mangasadna walaa katoosid walaa kafokden kolku lankiya dili ma aha adina naare galaas liajli sabki ka deediyoka daraadiye addam alxarama dhiig harame lang muslime dhiig harame ya deedidi daraadiye naartingmutaysadaas mutafakun aleyh adeskana mutafak wafi riwaayati limuslim riwaaya muslim usugnaati kaala muslim may ka goolay kaala abulkasimi sala allahu alayhi wasalam yani rasuulka may ka goolay sala allahu alayhi wasalam man ashaara lanki ishaaro ilaa akihi akimam manka walaalshin ishaaro bixadidatin birin ishaar fain almalaaikata malaaigdii hata talcan habaaras hu mankaas habaaras hataa yansi anti kusiiba wain kana walow kana almushaaru ilay kan lang ishaarahay akaahu akal mushrikan wala ishaarahay walalshay bahaadoy liabihi aawkale wa umihi wali umihi aabade bahaadoy wa fi riwaayatin limuslim riwaaya muslim usugnaati qaala abu hurayra laysure qaala abu hurayrata abu hurayra may ka goolay qaala abulgasimi wa riwaayad adi yaniti hadile mutafaka haytay muslim riwaayad sunat abi hurayra kuriye sun qaala abu hurayra la dheh qaala abu hurayrata abu hurayra may ka goolay qaala abulgaasimi sala allahu alayhi wasalam rasuulka may ka goolay man ishaara lanka ishaaro ilaa akii man manka walaalshay oo muslimen ishaaro bicadidatin birin ishaar bir i walba aale dadilo gorogina diman gorogi oo kalen waa lamid bandadi waa lamid saasu saasan ishaar oo sidi yani ishaaradaas beseleetaa fa ina almalaaikata malaaigdi talcanu hiya malaaigdi habaaras ho manka iyo habaaras manki wala ishaaray lankilatogli ye habaaras wa hataa yanzica huwa manki inti kusiiba galantis wali kajari inti kusiibayo walaaga kulaaba mana malaa'iga habaaras wa wain kana walow kana almushaaru ilayhi kan wala lang ishaarahay lang adado oo amadgile lang lahayne walaal aada yaawkile bahaaday walaal ka aada yaawkile kulaadase madilaaso walimanatoodaaso lang saasay bahaaday wain kana almushaaru ilayh kan la ishaarahay habaaday akaahu aka lmushiri kan wala ishaarahay walaal liabihi aw kale abihi abilmushiri waumi umi lmushiri mushirka adi aw kale bahaw yani malaayiga habaarasa lenti walaasgantisa kulaabaw hakusiibaw mana qawluhu qawl nabiy sala allahu alayhi wasalam rasuulka goolshay yanzica ku gooli bobi damay labdiyay oo la shagalay bilcayni ceen yalka labdi en eenlaka shagalay ceentaas oo almumalata lidhibactiray ceen walmalelaka shagale maca kasri zai zaado hoos hawsheenalalaga yani yanzica ler wabilkayni wabubidamay kalelka labdiye bilgayni en walka koobi en walka walabtugi en yani yanzia yanzia almucjamati entaaso eh, almucjamati ladabisiyey maca fatxiha fatxi lgayni entiye kordhowshana lalagal isku e mid lay yanzica iyo yanzia walileroob wamacnaahuma macna yani ficlayni lamadan ficil yanzia iyo yanzica walileroob wamacnaahuma macna lkalimatayni mis macnaahuma macna lficlayni lamadan kalima macnaasho mutaqaaribunka inasawlay waay yanziga i yanzica inasoy wamacnaahu macna lafdi lafdigan kan oo yanzica ay lafdigaas macnaashay bilmuhmalati dhibaclaan hadii laafiyo yanzica en laafiyo yarmi yakadhikanta lacala shaydaana shaydaan may mudinyaa yanzica ini fesa yani ini siibo mudinyi ini gemo mudinyi fi yadi yadilmushirikan wala ishaaraa galantisku gem ya mudinyi taas wal eri maana oo bilmi yani yarmi yanzica bimacnaa yarmi lakafasr wabilmucjamati wamacnaahu le macnaahu macna lafdi lafdagan kan ay macnaashay bilmucjamati hadii dhabiisin laakiyon kiin oo dhabiisin laakiyon yanziqa deron eylan yeeni yarmigeme wayufsidu fasaadiye layunisoinlaya yanziqa fasaadiye yanziqa geme yanzica geme yanzica fasaadiye isku macna le yarmi ini gemo mudanyi wayufsidu fasaadi wa aslu nazici yani siibow asalke maylay wa aacnu duro warto iwalfasaadu fasaade wa kalkun lankini galantisku duro la arage kalkun untuurten ishaarten wa wal reebi can jaabirin radia lahu taala anhu qaala jaabir may ka goolay naha rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahay rasuul shay reebi an yutacadaa ini lasasiyo asaytu seef linisidiibi masluulan aleyki lisiibi seef o siibin linisidiibi rasuulka reebi wa naha rasuullahi reebi sala allahu alayh salam an yutacadaa ini lasasiyo e an yutanaawala ini linisidiibo asayfu seef linisidiibi adiina gobay adina gobay le maslulan xaala kawni maslulan haali tilisiibi seefka suge hoob galka jarta dhimale gorshe yaraade hooba siibantoma laakin oo galanka jarna siibanto kana kan ngemo kana kan angem bilaawogi le yani wal diidi rasuulka diidi wa naa rasuul lahi sala allahu alay slam reebi an yutacaba ini linisa dhiib e an yutanaawala ini linisa dhiibo asayfa sayf linisa dhiib maslulan haali kilisiibi an yutacaba sayfu naaibulfacil seef ini linisa dhiibo reebi maslulan haali rawa abu daud wahay وaتirmidi o adi kuriyey وaqala baabu karahiyat اlkروji bahawka hashadeedi enbaabey min almasjidi masaaidka lakubahu bacda اlaadani aadan bacdisha ila bicudrin cudurna bahu maahin xata yusaliya huwa shakصig ilaa kutukdaw almaktuba sa salaad farila kutukdaw baabu karahiyat اlkروji bahawka hashadeedi enbaabey min almasjid masaaidku bahawka hashadeed bacda alaadani aadan marki dhamaado bacdishe aadanki markidi bacdishe masaaidku bah kaashadeedi embaabey ilaa bicudrin cudur hadi jarmaayn hataa yusaliya huwa shaksiga si kutukadaayo almaktubata salaada farilo ilah kutukada roge a waan abi shacsa abi shacsa may lakuriyey qaala abu shacsa ininka golay kunaa unhaani kucuudan kuu fidhiyahani maca abi hurayrata radi allahu taala canhu abi hurayra macasheeye la fidhiyni fi lmasjidi masaajidka la fidhiyni faadana almuadinu ki aadama ye aadami faqama rajulun yani faadana may aadamay almuadinu muadinki aadamki gudugali faqama rajul wakahi min almasjid masaajidka rajulka kugumiray amshiya alayki socda faatbaca abu hurayrata abu hurayra yarahey hu rajulki yarahi wa basarahu aragshay yaraasi xataa kharaja rajulka inti kubaho min almasjid masaajidin kuba faqaala abu hurayrata abu hurayra may kagoolay ama hada rajul rajulka masaajid kubahi marki la aadamay bacdishe fakad actaa hada kan caasiyay abalkasimi sala allahu alayhi wasalam rasuulka ka caasiyari mana an abi shacta qala abu shacsa may kagoray kuna unani gucudan kufidhi ma abi hurairata radi allahu taala anhu abi hurayriya la fidhini fi lmasjidi misaajidka rasuulka la fidhini faadana may aadamay almuadinu lanko aadama aadami muadinki aadami faadana almuadinu lanki aadama ya aadami faqama rajulu agumi rajulka min almasjidi misaajid rasulka yakugumi yamshi halay rajulka ki socda dareeray bahi misaajidka kamoodi faatbaca abu hurairata abu hurayra raasi ayhu rajulka ya raasi basarahu basara abi hurayr abi hurayr indooshee raadiye lanke kudabgeliya isagoo tiamosi malogol manaa ofka yani ofka yani hoobad aragdo indoo inilarato isagoo ti malogol laakin hadda shani jare abu hurayr walan weelahay lanka walhalahay mana maayo lamba dareero ini ofka sagoo tido indo kasagoo ti yani waa kay malogola lile indo way way wain yakaadu ladina kafaruu la yusliqunaka tililahay yani maysigaayana gaalad ini oo oh, hindho lay kidhiisiyan kolka hindho dadka dhiisido lanka isagoo ti malogol manaa sidiye lakin yani maywa soo tartiib hadda abu hureyre walan firiyahay lanka wal hadlahay red may lanka may daariyaley ma inin doda dugtogoti malagosadiya kal faatbaaca abu hurayrata ofko marku aragdin goha kulaabay masi fankasiid indo kugubtoomis me folkasogosi maya malagoltas yani waa kay faatbaaca abu hurayrata abu hurayra raasiyay ho rajulka ya raasi basarahu basara abi hurayr abi hurayra aragshay ya raasi hataa karaja hataa karaja yani tan yeerahin don iskasogooti anun iskuguba hata dadka naftiyo caad ahaan wa ermaymay reerbamay ah, wala kalka dhibsheelesa mana inaad madadka tilmaamo taas indho walan fiirido dadka gubta malagol mana faatbaca abu hurayrata abu hurayra yani waa kay masalan raasi ayhu rajulka ya raasi basarahu basara abi hurayr abi hurayra basar shay ya raasi xataa kharaja huwa abu hurayra intee kubaha min almasjid misaal xataa kharaja arajulu rajulka inti kubaha min almasjid lanka inti kubahaa hindoo kasagoo siyay mooti markaasa abi hurayra nagaday walaan la jeedilayaa faqaala abu hurayrata abu hurayra may golay amaa hooy hada rajulkan kan ho misaid marki la aadamay kubahi fakad xaqiigidab ahaan acsaa hada kan caasi awalgaasi man kaasi sala allahu alayhi wasalam rawa muslim muslim iya waadii uriyay kolka may diidahay marki la aadamo bacdishe ad misaidka baas taasa la diidahay ay baabu kara oo bahe cudur jaro taasan bahaas doonisha markaas oo meel kale layni jamaaca katukoylata waana cudurna jar mislan ko jirin roorahaso miswarsaasay jaraan yani markaas goonisha cudur wa baabu karaahiyati radi rayxaani rayxaana nagawkeeda kaashadeeda ambaabay ligayri cudri cudur lang lang nagaw mana walcarafa rayxaana lere rayxaanad walcarafa dhiga meelo marmar galadalkiyaal ado yani agaar wal agaar ho carafayan marmar jimaado masaajidalsheene rayxaanadaasi walba carafa barfun la isku dheel walba barfun edhon wa baabu karaahiyati radi rayxaani walcarafaw nagawkeeda kaashadeeda ambaabay ligayri cudrin cudur lang lang nagaw oob cudur jargoon laakin cudurjarman walcarab fawlakindhiibiyada diidas kaashadeedi anbaabay an abi hurayrata radi allahu taala anhu bal abi hurayr may goolay kaala rasuul lahi sala allahu alayh wasalam ilahi rasulsa may ka goolay man curila lankila bandhiko aleyh alaman rayxaan walcarab fawlan bandhiko falaa yarudda falaa yarudda ay radinay hu arayxaana rayxaanadaas ay radinay may wali fa inahu ina arayxaana wala carafaw barfunke khafiifulmaxmali unbarsa kay fudud wal hoob jeebkale sugaladaasoo fudud waa hadana dayibrixi caraftisna walfayl walurauma eh walcarafa manaa sugaado rasulka sala lahu alay salam man curila lanki lambandhiko aleyh laman rayxaanun barfun lambandhiko walcarafa walihadam barfun i rayxaanadii walilamide lambandhiko falaa yarudda huwa mankaasoy ayradinay nahyuhay falaa yarudda huwa manka ayradinay hu arayxaana barfunki o carafaay ayradinay wa may wali fa inahu ina rayxaana kanu carafa rayxaanada ho barfunke kafiifulmaxmili humbaarowshay kii fududo wal hada ba yani ad hada kagadato uls ma eh wal fudud jeefkaskugaladaas a hadana dayibu riii riicidisna carafaasu galantaba koobsada korte wa riixidiona carafa urawna ma eh walaan uraw gadimalkeeda mana rawa muslimu muslim iy wadiidka uriyey waan anas ibni malikin radi allahu taala anhu ana nabiya sala allahu alayhi wasalam kana nabiyu nabag dabeecadis horta amar ahaan sana rasuulka a amri ayladadineeri haddana ficliyan usuba sameeyahay waako ana nabiya sala allahu alayhi wasalam kana nabiyun awa mayaade laa yaruduwa nabag inin radiyanihaadi adiba diibn radiyan walcarfa hooblasi madidijan rasuulka kagaadaayo tan haduus lahaybu kafiflmaxmil diib riixi dadna amri halgaado er isuna gaado jari ficliyan ficliyan i gawliyan lamad walku hay rasuulka rawamayure wadiska albukaariyo baabu karahiyati lmadxi amaankaashadeed yen baabay fi lwaji ka amaana binisbati liman of hadi lang nisbeya bakiifa la obsadaw aleyh man korshay mafsadatun fisaadn obsadaw min icjaabin isluweyne وanawi nawi اcjaabi isweyn walilmidn وajawaazi babu babu jawaazihi jawaazilmadxi amaan binaananteediyen baabay liman lamaanaw umina dalika kaasu ku amin haadi fi xaqi xaqiman man kaas shay kaasu ku amin haadi baabu karaahiyat lmadxi amaan kahashadeediyen baabay fi lwaji o fortislaka amaana wajishay hortislaka amaanaw kahashadiye oobkaomagunyi amaan laakin hortiska amaanas kahashadeediyen baabay ay lanka kaas lanka hadaw dadka iskumidon haan lanka horti soo odka amaanto horta roogad amaanti iyo hadin amaan leb iskumid yani iskumid lay haadaw walba oo yanka waabaka amaanay lanfayleta maay isduwiinta maay dadkadi walku dheer maay nis eraan kaas hortis walka amaano kor lanfaylu lan saalaxho walaasheeb ilahay dartisayino saase hortis oobka amaanti amaantay amaandaradab iskumid ngayin tan ilahay lay aragaw ma us kale dadka kale walaasho amaanti ay walaasho ban aragaan kaas hortis walka amaano kor laakin lanki hadii ad hortis ka amaanto lanka ama isduwiinade ama ijaab isawinade dadkadhon adi kutanatisaralilay kaasu kan hortiisa kamaanawla diido may walay dhabarka kujibiyaaslan kaas oran si alaabay baabu karaahiyati lmasixi amaan kaashadeed enbaabay fi lwajhi hortiisa ka kaashadeed kaashadeedi enbaabay fi lwaji ay waji rajuli wa rajulka hortiisa ka amaanaw kaashadeed liman binisbati limanna lanka hadaw of eh lankoolay limanna lanka hadaw kiifa loobsadaayo caleyh alaaman manka korshay mafsadatun fisaad lanka obsadaaw oo ma fisaadmay kumide min icjaabi isduweyne ama isduwinade gofkun hoobortiska amaantaadalesa iwa naxwi naxwil icjaabi isduweyne walilimide takabur iyo isduweyne iyo walaalas ama sameeye adaletua kaas malka amaana hortiskiraahi wa wa jawaazi hadan waa ko binaawta dhinikan baabu jawaazi jawaazi lmasxi amaanti binaananteedi ambaabay limangna amaantis binaawta umina la aamin haaday dalika yani madkuuru madkuurkaskaase laku aamin haadi fi xagi xagi man manka xag shaylan ku aamin haadi ama lankan fasaade oo isluwinade ama kab kibir i walaaseme ma leh ofki hadi laamaani hadi lang amaan iskumid lay ahaadaw wala maani korkaas hortid waan abi hurairata alashcri kolka axaadiista lamadaasan gesma hanano lang oo ka maana aragaas hanano la diida aragaas kolkun lamadaasa lan shal saare lanka fasaadon koobsadaw oo isluweyni walilamide eh, hortis malka amaanaw kidaahiyo amaanten kana lew ama lanka hortisa ka amaani ad aragaasona lang lang aamin eya icjaab iyo walilamid e eh, balanku aamin eya inti birane iniswinayaan wa an abi musa alashcari radi allahu taala anhu gaal abu musa may ka goray samica nabiy nabaga dheegi sala allahu alayhi wasalam rajulan rajul iya dheegi rajulkaasoo yutni amaanaw ala rajulin rajul korsi amaanaw wayudri kaxeel dheeradaw hi rajulki kaxeel dheeradaw fi lmidcati amaanti fijka kaxeel dheeradaw fakala nabiyna umay ka golay halagtum hilaagdeen o qadactum o mismey qadactum goyteen dahra rajuli rajulka dhabarsia jibideena goyteen eri rasulka lankisinga mana tan dhabarka kujibidana welen waay mana wlidra idra maylere yudrihi melsi almubalagatu kaxeel dheerado waay fi lmadxi amaantal kaxeel dheerado an abi musa alashcariy radi allahu tacaala canhu qaala abu musa may ka goolay samica anabiyu nabig iya dheegi sala allahu alayhi wasalam rajulan rajul iya dheegi rajulkaas oo yutnihi wa rajulka amaanaw calaa rajulin rajulko kale amaanaw rajulko kale amaanaw wilib wayudri huwa rajulki kaxeel dheeradaw hi rajulki kaxeel dheeradaayo filmidxati amaanta kakaxe dheeradaw ey almubaalagatu filmadxiwa amaanta siisung amaanaw si dheera welib zaaideng amaanaw faqaala nabiyuna umay kagooley halagtum hilaagdeen daara rajuli rajulkan kan erisisa hilaagdeen wa yani ahlagtum hilaagdeen leetan or halagtum hilaagdeen lankana hilaagdeen amaanta ka hilaagdeen ow gadactum goytana dahra rajuli rajulka dhabarshee jibiiden wa rajulka dhabarshee goytana jibiiden mutafaqun caleyh oo kaxee dheerashadaas amaanta see la diidaay wlidraa macnaahu maybua almubaalagatu kaxeel dheerada waay fi lmadxi amaantada kaxeel dheerad amaanta lanka kaxeel dheerad taasalajidaa wanabi ama lanki ama yani fasaade lilay ama fasaade icijaab iyo kibir iyo walaaasmuujiya lilay waan abi bakrata radialahu tacaala canhu ana rajulan rajulka ya dukira la sheegi cinda nabiy nabaga laga sheegi sala allahu alayhi wasalam faasnaa may amaanay rajulun aleyh ala rajuli amaani kayra ka amaani faqaala nabiyu naumay ka golay wayxaka naxariistaadi kadacta goyti cunuga saaxibika saaxibka goortisa goyti yaqul nabiyu nabo kagolay huwa alqowl a kagoli miraaran maryaaliya kagoli wa in kaana axadukum axadkin hadii ay maadixanki amaanaw hadii ay laa maxaalata laa shaka shakanka jarna falyaqul hiyarooy axsibu an maleeye kada sa ang maleeye wakada hiblow sa ini ay ang maleeye sila yaroy emew in kaana huwa axad hadii aya yaraaki argaw y anahu ana yani wa kay yani wa kay saas anahu ana almamduca kan laamaanahay kadalika saas ini kasugunyi hadii sugmalayaw waxasiibuhu xasiibu lmamduci kan laamaanahay kan onayaw lixisaabtama allahu tacaala ilahi waay walaa yuzaka mal dahiraw cala llahi ilahay korshay axadun axad malka dahiraw ilahay si taskiyaaye lankifaylikasema ilahay korshay of malka dahiraw yani an abi bakrata radi allahu taala anhu ana rajula rajulka yadukira huwa rajulka la sheegi cinda anabiy nabiga agdisa laga sheegi sala allahu alayhi wasalam iblow saiya saiya saber faatnaa may amaanay alayhi ala rajuli rajulki korsay rajulun rajulka kal iya amaanay khayran nga ka amaanay iblowki tigmaga gaadeen lanfayluga suduha suduhaas yara eedan amaanay faqaala nabiy lankinimila roog faqaala nabiyna umay ka golay sala allahu alayhi wasalam wayxaka naxariistaadi kiwala maanaha iya saasan lay wayxaka naxariistaadi alzama allahu araxmata naxariisadika laazimiya e naxariistaadi wayxa kalimatu raxma waylakana kalimatu cadaabi fillah wayxaka naxariistaadi qadacta goyti cunuga saaxibika saaxibka goortisa jibiday goyteed saaxibkaad amaanahay goortisa goyti yaqulu nabiy nabo kagooley algowla goolka see kagoole miraaran maryaaliya kagoole in kana axadukum qaala nabiy nabo may kagooley in kana axadukum ay hadiye maadixanki amaanaw ay laa maxaalata laakinan deegtoon injarnelan kumeeramaan mis laa maxaalata laa shaka shakanka jarnelankaasay amaanaw walaalsi amaanaw falyagul yaroy axsibu ana ana maleeye kada saang maleeye wakada saang maleeye huba huwel fulan lankil eraw lan ahlu salaax ho ahlu diin lan lanfayle e yang maleeye ahlu sunna lan lanfayle e yang maleeye sila yaroy a emew in kana huwa aadka hadi eya yaraa huwa aadka ki onayaw aragaw eye anahu ana almamduxa kan la maanahayba kadalika saas ay ang malayawba mana lanfaylimiy adis ang malayo yaroy lankaasoy hibil e lanfayl ang malaya sila yaroy waxasiibuhu xasiibu lmamduxi kan la maanahay kan oo la xisaabtamaaw allahu tacaala ilahiy xasiiba ilahay xisaabe wa ilahay la xisaabtame walaa yuzaka maana mal dahiraw cala llahi ilahay korshey axadu malka dahiraw ilahay usi dadahire ma ini korshay korshaka dahirto lankaas lanfayl jasmi yala diiday bal ang maleya sa ang maleya saleyaro mutafakun aleyh adeskana mutafak way waan hamaan bin lxaris hamaan bin xaris may lakuriyey an lmigdad radia allahu taala anhu migdad ina lakuriyey ana rajula rajulka wa jacla rajul may gudgalay yamdaxu ini amaanaw cusmaan amaanaw radia allahu taala canhu faamida lmigdadu migdad yangasadi fajasaa huwa migdad jilbu roogsaday calaa rugbatay rugbatay migdad migdaad lamadis jilbood korsho a kuroogsadi fajacala huwa migdaad may gudgalay yaxtoo ini farjiya fi wajhi wajhi lmaadixi ki wala amaanay wijitay alxasbaa harurax ijaayka farjiya faqala cudmaan cudmaan may ka gooley lahu limigdaad may ngara maashanuka ya migdaad migdaado may ka daaray lankaan amaanahay an fajili hayto fajilanka farji hayto faqaala migdaad may ka gooley ina rasuul alahi sala allahu alayhi wasalam iyo qaala rasuulka may ka gooley ida raaytum hadi aragdan almadaaxiina haan amaansanka badan hadii sing aragdaan raxtoo fariya fi wujuhi wujuhi lmadaaxiina haan amaansanka badan wijiyaalshooka farjiya aturaab araka farjiya sa rasuulka narigo sala allahu alayhi wasalam mawa muslim muslim ya hadis kuri an hamaan bin lxaris an lmigdad bin camrin migdad bin camr migdad bin laswad lamadaba jiran migdad radi allahu taala anhu saxaabiga geesaha inay kuriye ana rajulan rajulka jacala rajulka may gudgala yamdaxua rajulka ini amaanow cusmaan bna cafaan radi allahu tacaala canhu danuureen amaanow iya gudgalay facamida lmigdaadu migdaadn gasadeyhin rajulkian gasadin bahi fajataa huwa migdaad jilbu roogtadi calaa rugbatey hey jalasa calayhima ala rugbatey rugbatey migdaad migdaad lami jilboodiya ka fadheedi fajataa bimacnaa jalasa fadheedi le calaa rugbatey rugbatey migdaad fajacala huwa migdaad may gudgalay yaxto ini fardiyaw fi wajhi wajilmaadixiki wala amaanay wijishay alasba jayka farjiya garura jayka farjiya mana garura adaalanki wijigan kushibe jaya wijigan kushibe arig kushibe wijisela markaasa cudmaan arg lankin oo lankin sida weelo faqaala cudmaan ubnu cataan may ka goolay lahu limigdaad may ngaray ma shanuka ya migdaad migdaad o shaniga may haday lankin may kufadaas amaantis iskuweldo may kufadaas ya maanahay faqaala migdaad may ka goolay ina rasuul alahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasulshe qaala huwa rasuulka may ka goolay idaa raytum hadi aragtan almadaaxiina aan ah, amaantagi badan oo dadka amaanayan hadi aragdaan facsoo farjiya fi wujuhihim wujuhi lmadaaxiin ahaan wala amaanaya wijiyaalkooda kafarjiya turaaba ara kafarjiyaa oo dadka amaaneeyano ido inti horturuman dadka dadka saasa oo shakadi ob saas oo kale jiraan wasalam ofkan hoob orosogab oo kale horturumayan haddad mi jiraan laakin hadda marmar iswedwedaan aragaas mana dadki gesi hor ahaan saasaada jiran lama lama lasi jiraan aragaas mana meelosa jiro wali welem yon koley hoose kuwedaan yani saasa aragaas dad wala maana jarjaren mana madaaxin leraw mana haddi marmar jigo dookoo mar arg arig saas oo kalgeeg wakti hore uniformka roogi jaren abdulsin roogan galerahan yani ya saas oo kale yani idaa ra'aytum hadii aragdaan almadaaxina haani wala amaanay hadii aragdaan haddi magayliayan mayrayan masala meelontiasurma unagayla yani hoobisin ogolay dadkoslenaha yaling mana oo tartiiba si akhyaare walkumbaada yani watigi hor walka aayey walka amaanay kuka aayey ku amaanay saasa ali jirin beero in goobji kabaayan kada heri jirin wala heri jiran anudada ahi yani saasu bakiil ahalan bakiil jisma shagdiya guri jir mayar fa ina rasuul allahi sala allahu alayhi wasalam qaala rasuulka may ka gooley ko ka aaye kono wala ka amaane bes reed adiba yani wala isku siyaasde markadin saasa dhahaada jir biyeedaha ilkusheekuya ina rasuul allahi sala allahu alayhi wasalam qaala rasuulka may ka gooley idaa ra'aytum hadii aragdaan almataaxiin amaantanka badan hadii factuu farjiya fi wujuhi wujuhi lmadaaxiina aan amaantan ka badan wijiyaalso ka farjiya aturaab ara ka farjiya wa ara wijigan kashibaali le yani hal hoojiye kolay culamadu ba fasireen fasirsi araga downay rawaa muslimo muslimiya wadiidka wariyey fa hadihi laaxaadiisu axaadiistantan e kolkum wijida biyo halan kashibasaliley yani lama nagadaas xaqiiqatan alagnajeede arri la gaadey hortiyo la kashibe ara me walkala sandeega maleliliyaha hortiyo la kashibe nagadaas mismemay lang lijeeday wal hoojiye lang ara lasi ama wal lasi wal hoojiye xirmaanga lang lijeed wal malsiya maana saasa lang lijeed lamad banag laasalen lamad oo kale kafasri jan umad tawa muslim ma wijiga lagaalay fol wijiga indoo lang kashibe yani saas me horti oo lang kashibe maana ara deega yani wal kale masan deegaw saasa lang lijeed maemay lang lijeeday wal malsiya lang lijeed lamad toodiyo fasr oo kale umad kafasri jiran tawa muslim muslim iya wacdiidkana wariyey fa hadihi alaxaadiisu axaadiisan tan fi e nahyi axaadiistan ay may kasaabsanta reebow e nahyi lmadxi wa amaan reebow she mana ofka hobtisbaka amaan reebow she axaadiistan kasaabsan fahadi laaxaadiisu axaadiistantan e fi nahyi reebow yahaade reebow oo lanka hobtisbaka amaana la reeb wa jaa may kooyay fi libaaxati binaayow kooyay axaadiisu axaadiis ya kooy oo yoon katiiratun far badan axaadiistaas oo saxiixatun ansaxeen oo lanka hortis adoo sulunto amaanto sheegdo amaanto ahadis badana kooyen may weli rasuulka sala allahu alayه wasalam dad may jareen shaacirin ho rasuulka hortiiska amaana jareen usoo horsumeelo suryi maana ina rasuula la sayfun yusala bihi muanadu min min min suyuf illahi maslunun ley mana kacb binu zuhair iyo xasan binu thabit iyo cabdillahi binu rawaxa shaaciru nabi rasuulka shaaciriintiis badanaayen oo rasuulka amaanayen gaalada maxay daarayaayen an yeede shaacir koobsaas waadimalefaylata diintila walka sheega amaanaw oo gaalada na haydaareeya oo dadka gubaabiya isku binawto binatanyee binawto kolka gof amaana amaanahayso ye shal reed axaadiisa hadaha oro amoodni mahaayeen lanka hortis laka amaano reeben axaadis kale jiraan reed wajaamay koy fil ibaaxati binaaya koy e ibaaxati lmadxi was amaan binaanantiye calaa waji rajul rajulka wujisheeli ka amaana binaanantiya ye axaadiisa kooyeen axaadiistaas oo katiiratun fara badan axaadiistaas oo saxihatun ansaxen qaala alculamaau culamadu may ka gooleen وaariq اjamci kulmiyaw kwadiri bayn alahaadii ahaadiis dhatiyola kulmiyaw wadadeed oo yani oo kono wal amaane binaawta lay kono wal reebiya lay wal jamciye kolku ahaadiista sadis korkooya hadii jamac soo suurto qaala alculamaa culamada mareena culamada oo muxadisiinta wa wadariq اljamci kulmiyaw wadiris bayn alahaadiisi ahaadiista iskorkooya haysa dhahdiyo lijamciya tono wal amaano kor tono mal amaano kor leh ahaadiistas iskorkooya haysa lijamciya wadadiya maybua ayugaalayniler in kaana almamduxu kano la amaanahay cindahu cinda almamduxi kan la amaanahay agdis hadii ata kamaalu imaanin imaan oo dhimaystiran agdis hadii ato wa yaqiinin wa kamaalu yaqiinin yaqiin dhimaystiran agdis hoob ato wa rayaalatu nafsin naftiskoo tababaran hadii ato wa macrifatun wa cindahu macrifatun ogoon haati macrifadaas oo taamatun dhimaystiran hadii agdis bحayثu me laa yftatin huwa mamdux gasban fidnaawan walaa yktar huwa mamdux gasban kadtoomaan bidalika اlmadxi banka kadtamaana walaa talcabu nafsuhu nafsu lmamduxi kan la maanahay nafsisan ciyaarane bi bilmamduxi nka iyaarana falaysa almadxu amaanaw kaaso bixaraamin xaarang mahaan walaa makruhin kila kahadaw mahaan wa lanka la maanahay lisalsaaray la fiiriyey lan saas oo lanku aamin ay hadii aymaa oftiska amaan amaantiya ma amaan neb walba making aragaw kalkan walba me iman kamile gab yaqiina gab lang iskibriyaayo cudbi i kibir i walaasmuujiya ma ehola amaan horti soo ka amaanta kaasaxarangnama e eh, ilaahina maewa in kiifa dhegeg hadii la obsadaayo shayun shay la obsadaa caleyhi cala lmamduuxi kan la maanahay koshe hadii shay lang obsadaaw shaygaasoo min hadihi lumuuri umuurtan hanga kumide kuriya markaas walkaade madaxoho madxulmamduuxi kan la amaantisa la kahade fi waji hortisa ka amaan weliba karaahatan ala kahade karaahadaas shadiidatan doron wacalaa hada tafsiili shalqaadow kun kan e korsheeya tunazalu axaadiisu axaadiista la dejiye axaadiistaas almukhtalifatu iskhilaafsan fi dalika almadxi madxigaas iskhilaafsan wa min maagi may kumid aha jaa huwa maaga kooyay fi libaaxati binaayow amaan binaayow shakooy may kumid aha qawluhu qawl nabi nabo goolshe kumide sala allahu alayhi wasalam liabi bakrin radi allahu tacaala canhu soo amaana hortiska amaana ungari arju ana ana may rajeeye an takuna anta abubakar o ini haato rajeeye minhum min aladina hanini kumid haato rajeeye ey min aladina subalamilkingnadi hanini kumid haat yudcawna langweeraw min jamiici abwaabi ljana janad ilbaabiyaalki dhamaantood langkuweeraw lidukuliha dukul ljana lankuweraw ini midnaga soo rajeeya wa rasulka amaan wiin waay kalku hortisa ka maanay may walay lang isbedelaw may abubakar radi allahu taala an lang iman sheekaamin yaintisamila wa fi lxadis alaakar may kasugnaadey lasta abubakar ow adamahane minhum ahaan minhum sre damir ey lasta suba subanaga min aladina hanimihidi yusabiluna raariyaayan uzurahum hoos raariyaayan kuyalaa iswiino daraadeed raariyaayan makumidihidi wa waqala nabiy taas abubakar alamaane hortislaka amaanay daliil ini binaawto gofkooba isbedelaan iman shay kamilay وaqala النabiyu sala الlahu عlaه wasalam licmar may ngara radi allahu taala canhu ma ra'aa ka shaydaan cumar o shaydaan hindho maka saaro kor saalikan haal adetaki maraas fajan jid maraas ilaa salaka shaydaan mare fajan jid oo ayra fajika jidkan hayne mare wa amaan win yen mana shaydaan adis jidmada qaadasa cumar jidti ad marti dhan kugalelay mare sikin gobsadaw mana aran win waya nafsi cumarulfarog aha yani ahay bayn alxaqi walbaadil yasal saaray kolkun shaydaan meel ada martu isku dhaafo hata hadii ka argo jidkale roorka moodeylari mana amaan win taasna yani kolkun of koortislaka amaana lanfaylahobey isku binaawta dalilkana tan wa walaxaadis weli badan yin axaadis walaxaadisu fi libaaxati ibaaxati lmadxi wa amaan binaananta axaadiista ororeen kadiiratun aani badan waay ee musanifka raximahullah mayliya وdariq ljamci bayn axaadii ayugalanlar in kana mamduxu kanla maanay indahu cinda mamduxi kanla maanay agdis adi kamaalu imaanin haaday wayaqini wakamaalu yaqini yaqin kamil agdis adi haadi wariyadatu nafsi naf leylinteed hadi hatay naftis lan tababaran naftis lang leylisilo tababaran isa naftis tababaranta manaa lang naftis tababaranta yani cindahu riyadatu nafsi nafa tababarowkeeda sa lang naftis tababaran isa wamacrifatun wa cindahu agdis hatay lanka mamduxga agdis macrifatn oo wanaati macrifadaasoo oo taamatn dhimaystiran biaysu me laa yaftatin huwa mamtuuc kaso infidnaawaan walaa yaktaru huwa maftun kaso inkasyomane bidalika almadxi amaantastaasa inkakasmaane inkakasyomaan walaa talcabu nafsuhu lmamduuci kanoo lamaani naftisan iyaarana bi bilmamduuc inka yaanana falaysa almadxu amaanta soy markaas bicaraamin mahaane walaa makruhin hata kiraahi dhong mahaan wa laakin wa ilkiif hadii loobsadaw aleyh ala lmamduuci shayin langobsadaw shaygaasoo min haadiisan kumidati alumuuri umuurtan ama lankan fitnaawe ama lankan kadsyoome ama naftiska ciyaaras lankaliley kuriha madcuhu madcul man madcu madcu shasi shasigu siga amaantiisa lakaade fi waji waji shasi shasigu hortiisa ka amaana lakaade wa weliba karaahi karaahatan kaashiya lakaade karaahadaasoo shadidatan darum wacala hada tafsiri shardikokun kan e una shardigni korsheeya tunazl axaadiis axaadiis dejiye axaadiistaasoo almukhtalifatu iskhilaafsan fi dalika almadxi wa gayrihi amaani amaan keebte ba eh taasa nadijiye wa wa mimagiya kubacla ahaadi jaa kooyay fi ibaaxati binaayo ibaaxati lmasjid amaan binaananteed calaa fi waji gofka amaana binaanante walakooya kumid ahaadi qawluhu qawl nabiy wa mimam aladi kumid aha jaa huwa maaga kooyay fi libaaxati ibaaxati lmadxi kooy qawluhu qawl nabiya kumid e sala lahu alay salam liabi bakri radia lahu taala canhu ka gooli arju ana may rajeeyey an takuna anta abubakr o ini haato minhu min aladina aan ini kumid haato yudcawna lanweeraw min jamiici abwaabi اljana janad ilbaabyaalkeeda dhamaantiyo lankuweeraw lidukuliha dukul ljana janadaas galawsha lankuweeraw ini kumid haato rajeeye rasuulka eri oo macnaha yani oo lanki reer lanki baabu salaad lanki ahlu salaadahay salaad baabshee lankuweere lanki ahlu zaka sadagahay sadag baabshee lankuweere lanki song anun badiyahay baabu rayaan alankuweere marki sida la eriyaha abubakar ma ere ya rasuul allah lang ala lanki ilbaabay janada lankuweere horta lanfayliwa laakin lang oo oh, iridko dhong lang kuweraw jareeri mana irid kastaba lang kuweraw dini kastaba kheer badan suubsagay salaad hoob ahlu salaad hoob leer ka jaro ahlu soom hoob ka jaro ahlu sadaga ka jaro lang ilbaabe dhong lang kuweraw jarew an arjuu an takuna minhuma rasulka rijeed hada nafta abubakar e saba ini dadkaasumida rajeer rasulka sala allahu alay wasalam ama an win hortis lakamaanayo walma dhibaas lankis abubakar tay oo kale ilanki iman shaytaas kaamilan wafi lxadii alaakar xadiidka may kusugnaaday lasta admaane minhu eylasaad mahaan abubakar o oh. abubakara mayra karka yani rasuulka mayra langali lanki dharshay jiido ku kuyalaa iswiinin jiido oo oh. goobkun hoos kumar lafkuuskan hoos kumaro oh. naarahaade sa yani hadii tahay iswiino daraajen jiida naara galel marki saas der ilahi malahadala maladaymodo cadaaba limel marki saas der abubakar mayra an rasuul allah ana dharka kiday lamidi jaanib koosho oo ra reebay oo diyeeri koo daragto hoosun dhiyaas anina ra reebay waan iswiinamawelasa weleeri mana markaasa rasulka meeray lasta minhum ada dadkaas makumid idi abubakar hafiifahay lanfududo yar yahay darkana lankahoob yarya aate yanung magobadaw kudhidhiye mana kalkun darkiya kudhidhiyaay markaas hiradoo kubiye dhinin biye ada maki jarto leri reed mana raari ayto lastad maana leri minhum ay min aladina hani makumid han tusbiluna raariyaayan uzurahum hoos gundiyaalkooda raariyaayan makumid idi ku yala liyajri ku yala iswina daraadin raariya makumid yala waqala nabiy sala allahu alayhi wasalam ila rasul cumar cumar usoo amaanaw radi lahu taala anhu mayngaray maa ra'aa yani ma arag ka ka ad cumar o ashaydaan shaydaan maka arag daalika haal asaki ad maraas fajan dariigan dariig maraas maka arag ilaa salaka huwa shaydaan mare fajan dariigan wadiya mare dariigaas oo fajigaas oo kayra fajika wadadii tan hayne mare wa wadadeed marta ma e wada kale kumoode yani mare wa amaan wiin kolkan si shaydaankin gobsada wa wagaala yani kolkan amaan o hortisa ka amaanahay o binaawtalil iman shay kamilay cumar iyo abubakartay wala axaadiis axaadiis fi libaaxati fi ibaaxati lmadxi ofka hortislaka amaanaw axaadiista ororeen wal axaadiisu alwaaridatu ha ororeno fi libaaxati binaayo ibaaxati lmadxi ha ororeen katiiratun ti badan waay wakad dakartu sheegi jumlatan a sheegi jumladaaso min adraafiha adraaf axaadiisi axaadiistaas darafiyaalsha kumide fi kitaab ladkaari kitaabka kitaab ladkaar ka sheegay meelanag nagdo lsha imaamno kitaabkaosliya kitaab ladkaar ero baabu karaahiyati lkhuruuji bahaw kaashadeediyen baabay min beledin beledlaku bahaw beledkaas oo wagac dhiyay fiha fi lbeledi beledka fiisha alwabaa cudur oo nayawdaacungadhi maylunku behe firaaran liyajli firaaran horow darteed minu min alwaba daacunkaas lakurorwnanku bah kaashadeediyen baabay wakarahiyat lqudumi baabu karahiyat lqudumi galowka hashadeediyen baabay calayhi baabu karahiyat lqudumi galowka hashadeediyen baabay caleyhi cala lwabaai caleyhi cala lbeledi beledkaasay korshay lagalaw oo wabagi korshay beledi wabaga yaali waay baabu karahiyat lkhuruuji bahaw kaashadeed yan baabay min beledin beled laku bahaw kaashadeed beledkaas oo waqaca lwabaaw daacun dhiyay fiha fi lbeledi beledka fishay daacun kadi walan kubahay smey firaaran gejli firaarin cararoo darteed minu min alwaba cudurkaas ku cararaad wa karahiyat lguduumi adal baabu karahiyat lguduumi galow kaashadeed yan baabay calayhi cala lwabaay daacunkaas korshay galow kaashadeed yan baabay waay wabagaas lanin galaan meli bangaaladi wabagaas yaal qala lahu tacaala ilahay may ka gore aynama takunu meel al meel isin roogda yudrig haleelekum isin almawtu lay wa moosan haleele lay meel kastood roogda yani waa kaynen taas wa moosan hale wain walaw kuntum walaw kuntum haba ahaateen fi burujin shar saryaala mushayadatin la adkeeyay lishamindoy ba ahaateen moosan haleele lay mana makufaka korsan wa aynama takunu meel al meel bahaataan yudrig haleelekum isin almawtu geelisan haleelas lay wa waktigii hoob madeerdhimadaasa walaw kuntum habahaaten fi buruji saryaala buruujtaas oo mushayadatin la adkeeya iyo shamindal ka adkeeyaba halka dhaha jarten meelasonka jartan sinkoel mood malakunmad hoob ladeer wa qaala lahu tacaala ilahay may ka golay walaa tulgon fide hadda aayadin may tusiyaas yani ini lankuroor korna mood lankuroor kor aayadin kalen may tusiyaas yan moodka meeli adag marayas walibu kudigdoon ala kor digdoon o walaa tulgo biaydikum gacmiyaalkin riden ila tahlukati rain riden alilay sangyene yani maybu aha yani kadiyawki oo gabalki oo udurki jari ada seedaas oo nga sidaas seedaw kaasa la diidaay galantinada an kadigjanle walaa tolgo inkriden biyaydikun gacmiyaalki inkriden ila tahlukati ilaag inkriden can ibni cabaasin radia allahu tacaala canhu oo lamadii aayadood tono maybu aha nkuroorten cudurkaas nkuroorten walisabab sabab eh moodka hoobla ilaahay zingadari zinkadiyaw tan kalen yani waa kay masalan ba meelas oo cudurka jar anseertan yan walaa tolgo biyaydikum ila tahluka lamadi aayadood tarjumadii lamadiba lamadi wakarahiyat lqudumi calayhi aayada damben yaal wakarahiyat lkhuruuji min beladin wagaca fiha alwadana aayad hore n yaal mana lamadi tarjumaba wacan ibni cabaasin radi allahu tacaala canhuma ana cumar bn alkhadaab radi allahu tacaala canhu ya kharaja huwa cumar yabay ila shami shamantiken bay xata ida kana cumar cumar marki haaday bisarka makaanko sarkil eraw marki haadi sarka manaa maybu aha awalu xijaaz wa aakhiru shami sham meelanka damboysha e xijaazna owlsha ew xuduudu mana xija xijaaz iyo sham meela sugalaayan meeliyeede mana taasa sarkadere marki kolka us sham kuba xijaaz kubahay cumar xijaaz kubahayo kalku sham dhahgalfadahay safaran bahay meeli suroog iyo lagya may lakulumeyho cumar may lakulumey yani umaraa ajnaadi jundin ajnaad lakajami ciidamiyaalki amiirintooda iya lakulumeen ciidamyaalki amirintoodi kulmen abu cubaidat bn ljarax iyo wa saxaabu asaabu abi cubayd abu cubaidat bn ljarax iyo saabtisa lakulmen faakbaruu kabren hu cumar an kabren ana alwabaa daacun kad wagaa ini dhiyay fi shami kadhi qaala bnu cabaas may kagolay fagala cumar li an may ngarahin udco li inkuwer almuhaajiriina inkuwer muhaajiriinti ala walina horlasalade fadacawtu weeray hu muhaajiriinti weeray fasashaara cumar rashoori hu muhaajiriinti waakbara cumar an kabray hu muhaajiriinti in kabray ana alwabaa daacun kad wagacinidiya bisham isham kadiya sheegi faاktalafuu iskhilaafeen hanunu galereng hanunu nagoereng fagala bacdu merena kharajta bata eh, ilamringan ah, bati walaa nara man aragaan an tarjic ini nagascanu an ilamri wagala bacdum bacd lmuhaajiriin merena macaka admaaga bakiyatu naasi asxaabta bagidood iyo haya macaga haati bakiyatu naas dadka bagidood waasxaabu rasuulilah ilahi rasulka saabtisa macaga haaden walaa nara ma aragaan an tugdima inaad girido hum asaabta girid ala hada lwabaa daacunkan korshen girid ma aragaano ereng faqaala cumar umayr irtaficu shaltaba cani o shaltaba uma qaala cumar umayr udcu li inkuwer cabdillahi alansaar ansaar inkuwer fadacawtu cabdillahi adla inwer hum ansaaraan weri fastashaara cumar rashori hum ansaar fasalakuu mareeno sabiila muhaajiriin muhaajiriinti jidkiisoo mareeno wastalafo islaafeen ka ikhtilaafihim ikhtilaafi muhaajiriin oo kale in iskhilaafeen faqaala cumar umayr irtafacu shaltaba hadal oo go-aan hooka emi sheegnay iskhilaafteen cani o shaltaba uma qaala cumar umayr udcu li cabdillahi yo inkuwer man inkuwer kana huwa man kahaday hahuna milan haad min mashyakati quraysin quraysh odayaalke lankintuloog oo min muhaajarati lfatxi fatumaka muhaajiriinteeda weru fadacawtum weerayhum mashyakati quraysin quraysh odayaalsho on weri falam yaktalif mislaafna aleyhi ala cumar minhum min mashyakati quraysin haalku mid ayin rajulaani lam rajul mislaafnay faqaalu yodong mayrena araamayragaana irtajacni nagasobi naasasila nagas walaa tagduma antaan geline hum naasun gelin ala hada lwadaay daacunkun oo shaamatan jeede daacunkaas korshayn gelin fanaga cumar cumar naadi fi naasi dadka dhahdiyo radialahu taala anhu kanaadiyey mere ini an musbixunki waa barisada aha calaa dahrin calaa daabati daabaday korsheek waa barisday faasbixu isin waa barisada aleyhi calaa dahri daaba korsheek waa barisda reedan nagadaanana fagala abu baydat bnu ljaraac radialahu taala anhu may ka golay afiraaran atafiru roorase firaaran rooro yar roorase min gadarilahi ilahay gadarseek roorase cumarow fagala cumar cumar mere radialahu taala anhu low ayruka ada eyrka gaala kagolo fadayha magaalada kagolo fadi ya aba cubayda yani wa kay yaifaaanu jifaday wakana cumar cumar may haade yakrahu ini kahadaw khilaafahu khilaafa cumar cumar korkoya shay ka hadaay nacam ha nafir wari cumar qaala cumar mer nacam ha kurooran nafir rooran min gadarilah ilahay gadarjaya kurooran meelkalan minjenadan ilah gadarilahi rooran mana ilahay gadarjaylen rooran ara egta in waran biyer low kana lakaad iblun geelkin sugna fahabadat hoobato ibliyeede waadiyan waado hoobato lahulil waadile cudwatani lamadina le idaahuma koosho lamadawad koosho kasbatun aran e walakar kan kale jalbatun abaar e alaysa shanu shanag maali in racayta hadii ad daajido an racayta hadii ad daagdo alkasbata ki aranki ad daagdo racadki daagdi mahane racad yani wa kay racad racayta ma daajine ha yani wa kay ibili ma daajine bigadarilahi makadaajine wain racayta hadii ad daajido aljalbata ki abaartaha kadaajidon racayta ma daajine ha ibili bigadarilahi le maka daajine lamada ilahay gadarsha kubaxsantaw kan abaartan ilahay le gadari aran ilahay le magadarne antana bushug ilahay gadari kufakadokna ilahay gadariy gaala may ka goolay fajaa cabdiraحman bin coof cabdiraحman bin coof yakoy radi allahu taala canhu wakala cabdiraحman may haaday mutakayiban ki magun yahaadi fi bacdi hajati hajati cabdillah cabdiraحman cabdiraحman hajidis bacdi shee kumagnaay faqala cabdiraحman may ka goolay ina cindi agday may haaday min hada lamri amarki iskhilaafsanti cilman cilmin haayeen ay ali samictu rasuullahi dheeg yaqul rasulka halgoola dheegi sala lahu alay salam ida samictum hadid eegdaam bi bilwabaai fi arlin fi arlinka deegdaam falaa tagdamun galin aleyhi ala wabaai cudurkaas korsheynin galin waida wagaca huwa wabgi hadidiyo fi arlin fi arlinka dig walharantumitig biha fiha fi arli kasuguntigna falaa tarxujuun baten firaaran lijli firaaran minu minal waa ku caransan sa rasulku dheegyeri maanaa kolkua daliil anasaneri oo dha ijtihaad ahayti faamida huwa faxadmida cumaru radi allahu taala anhu maxdi allaha taala ang macdi wansarafa godoomi mutafaq alayh alcudwatu janib lwaadi waada gowshaylay way can ibni cabas radi allahu taala canhuma ana cumar bn alkhadaab radi allahu taala canhu ye haraja huwa cumar bah ila shamian bay hata ida kana cumar cumar marki haaday bisarka makaanko sarka marki haadiya labiya mayl kulumay yani hu cumar mayl kulumay umaraa lajnaadi ciidamyaalki amiirintoodiya lakulumeen ciidan uso shaamka diray meelka degaalamaayeen amiirintoodiya meelka lakulumeen abu cubaydata ah abu cubaydat bn ljarax bakumid ay abu cubaydata ah abu cubeydat bn ljarac iyo wasaab wasaab abi cubaydata yala kulmen faakbaru umaradi mayn kabareen hu cumar mayn kabareen usun meela yani hafiriya amir amir lmuminiin bahaay waktigaas muslimiintu si kumaayo cumar kolku meela e hafirfiriya on kabay walka horkoy maylare inkalinta yani faakbaru an kabaren hu cumar an kabaren ana alwabaa daacun kad wagaca huwa wainidiya bisham sham kadhi meeladan jeeda sham oo cudura kadhi yalari daacunga kadilaacay ay gaala bnu cabaas cabdullahi bn cabaas may ka goolay faqala cumar liman maingara udcu anta cabdلlahi بn cabas li an inkuwer almuhaajiriin a inkuwer muhaajiriintaas al awalina hore cumar dadka yani la jooro may haagan dadka alukita ahlu quraanka ho ahlu salaaxge dadkaasa lasoodisel fadacawton weeri wasiirinta dadka gaariy quraanka iyo xaafidiinta dadkaasa la jooray fadacawton weeray hom almuhaajiriin alawalin yan weeri dadki kowta muslimiinta hijroodeen oo islaamkan wareyen fastajaara cumar lajoori hum muhaajiriinta lajoori waakbara cumar kabri hum muhaajiriinta cudur kad wagaca huwa wabagaas inibiyay bishami shamkadi fasalafo isilaafen islaafki fasilshe faqala bacdhum bacd lmuhaajiriin meeren kharajta abati liamrin amar yambati walaa nara naxnun maragaan an taruj an tarjica ini nagatocan an ilamri kunagatm aragaan gala eren ana ham wagala bacdum bacd lmuhaajiriin meeren macakaad maagamay haaday bagiyat naasi dadka bagido iyo macaga haati dadki hiraasheya macaga haadi dadki oo rasuulka dadagama jara hiraasheya kila jiran wa asxaabu rasuulillahi wa macaka asxaabu rasuulilahi sala allahu alay salam ilahi rasuulkiya saabtiisna kila jiran oo yani rasuulka sala lahu alayhi wasalam hala jaran jarana kili jaran oo fallog badnaayana kili jaran walaa nara unama aragaan an tugdima anta inaad cumra geliido hum yani asxaabtan geliido cala hada lwabaai cudurkan kaana korshay geliid shaamad galo reediyon cudurki galaano meelka dhimadan maraayayano eran faqaala cumaru mera irtaficu shaltaba anyanagey uma qaala cumar mere duco werliyan laanta in wer cabdullahi bin cabas ladla al ansaar ansaarin kuwer muhaajirin islaafen ansaarin kuwer fadacawtu weeray umansaran weeri fasashara cumar lashoori umansaara lashoori fasalakuu yoonansaarti mareen sabiil almuhaajiriina muhaajiriinti wadadoodiya mareen wakhtilafuu iskilaafen ka ikhtilaafi ikhtilaafi muhaajiriin muhaajiriintidina iskilaafen oo kale ansaartina iskilaafen wa faqaala cumar umayra irtaficu ani oo sal sabab aha uma qaala cumar umayra udcu lii an inkuwer man inkuwer kana huwa man kahaaday haahunaa miilintan ahaaday min mashyakati qurayshin quraysh odayaalsha eh quraysh odayaalsha oo dadkihay inkuweru oo min muhaajarati lfatxi fatumakahan hijirolin e dadka islaanso gadaal jiray laakin odayaal tajribe le e eh, dadkaas inkuero mana hani horay kufal badnaamaywa mar dhaw leha islaamin wa yani lfati erey marki rasuulka maka fururaysa midka siyeeda oo rasuulka geeridiis lamasinasayla kudhimanta daraa islaamin yoogi inkuerer yoona lasalagay odayaalka sida abu sufyaan sayidadka mid e wa yani wa kay haahunaa man eh, man inkuer kana haahunaa meelan haaday min mashyakati qurayshin quraysh odayaalshi haadi inkuer oo min muhaajirati lfatxi fatu maka hani hijroodayna kumide anasin kuwer mana muhaajirun alawalin hodhaya marin an hani aakirin diwa fadacawton weerayhum almashiakata odayaalkian weeri falam yaktalis miskilaafna aleyhi ala cumar cumar korshay miskilaaf minhum min almashiakati haal kumid ayin rajulani lam rajul miskilaaf faqalu yo dhong may kagolana bilisaanin waaxid naraa nahno una may an tarjica cumaro anta in adla nagat binaas walaa tugdima antaadan gelin hum gelin ala hada lwabaa idacunkun korshayn gelin taasa raayoyaneerin bes cumar kolkun raayin heli usun ijtihaadi saasala nagati fanaadaa cumaru cumar yani waa kay naadi radi allahu taala anu fi naasi okiya kanaadi idinkis weli ini ana muslixun ki waa bariisada ahaa calaa daarin daabaday korsheek waa bariisday fa asbixu isin waa bariisada aleyhi ala daari gadoomanang ari safara galaanam nagadaanan reedan nagadaanan aleyhi ala daari waa bariisada langla daabadiisi salaadu aka marki baryahi koroy safaran gadoomanana saari cumar faqaala abu cubeydat bn ljarax ubayd abu cubeydat bn ljarax min casharati lmubashiriin kumida may ka golay radi allahu taala canhu afiraaran miya atafir asaabta uin ya kumide ubaydata ljara gatil abilan radia allahu taala an afiraaran atafiru roorase firaaran rooro roorase min gadarillahi atafiru anta cumar ad roorase firaaran rooro miya min gadarillahi ilahay gadarse ku roorase dabalkaaso ilanka ilahi gadariya kadhimaday may ma kuroortu gadarka ilahi sari mana faqala cumaru radia allahu taala canhu may kagolay low gayruka low qaala kagolo fadi gayruka ad geerka qaala kagoolo faday ha almagaalata magaalada tanga kagoolo fadi yani lalarabtu la yani tuma fadiyari mana larbat adibi larbat adiba tuma fadiyari makoorado yadiy wada jiray ya aba cubaydata aba cubaydo hade abi cubayda saabta lankin wina inaga tima oo lankal kagoolo fadi edi fadiyari mana wakana cumar cumar may hada yakrahu cumar kikaada khilaafa khilaafa cumar cumar koy sheekaaday nacam er latan cumar hadalki wade nacam ha rooran temerne ha rooran nafiru nacnu roorana min qadar ilahi ilahay qadarseln kurorana ilaa qadar ilahi lan rooranerimana arayta kalkun daliilan lako ijtihaade arayta akbirni in waran biyari law kana laka ad ibilun geelkin sugnaad hadi ad geeljarata geel garta saafadat hiya ibili hoobot waadiyan waadag hoobot lah lil waadi waadag leh cudwataani lama lamadhini leh waadigo lamadhini leh hadi geeli kahooboto ixdaahuma ixda cudwatayni lamada janib kooshon khasbatun aaran eye wlukraa janibka kalena jadbatun abaariya alaysa shanu shaanad mahane in racayta hadii ada daajido ibida ibilaka ibila ada daajido alkhasbata ki arankaay ka daajido racayta ki daajid mihidiya ha alibila ibliyeede bigadarilaahila mka daajine wain racayta hadii ada daajido alibila ibili aljadbata gabalki habaartahati ka daajidoon racayta ini ada daajidi ha ibila daajidi mahane bigadarilaahila mka daajine qaala may ka gore qaala abd cabdullahi bin cabas qaala ibnu cabas cabdullahi bin cabas may ka golay faja igo arantanturog oo cumarna adkaysaday nagdaw go-aansadi ya faja may koy weli dalilna lang hayne laakin ijtihaad la eta shoor ijtihaad la eta ya faja may koy cabdullahi bin cabdullahi bin cabdiraحman bin coof masalad hadii naslang hayn ijtihaad ini bin awi dalilten waa kay faja cabdiraحman bin coof radi allahu taala anhu ya koy wa kana cabdiraحman bin coof min casharati mubashirin usul kumid asaabtunya kumid may haday mutagayiban kimogn ya haday fi bacdi xaajaati xaajaati cabdullahi cabdiraحman cabdiraحman taman shay bacdo kumida iya kumagnaay xaaji guzo imeelo jiri faqala huwa cabdiraحman may kagola ina cindi an agday may haday min hada lamri amarkan isin is agday may haday cilman ilmin haadier ilmin ilmin hay nasaan hay may wali samictu nabiy adeegi sala allahu alayhi wasalam yaqulu nabag halka gola adeegi ida samictum hadid eegdan bihi bilwabaay cudur hadid eegdan biarlin fi arlinka eegdan falaadagdamon galan aleyh alalwaba waida waqaca huwa wabag hadid iyo biarlin fi arlinka diyon antumisina biha fiha arada roogtama falaa tafujumbata infiraaran cararo darteed minhu minal wabaa ku carraasaan faxamida huwa faxamida cumar wa kay faacil faxamida ngmacdi allaha taala cumar ngmacdi radia allahu taala anhu wansarafa waan godoomi mutafaqun caleyh walcudwatu janib lwadi an usamat ibni zayd radi allahu taala anhu an inabiy sala allahu alayh wasalam qala nabiy naumay kole ida samictum adi degdan adaacuna degdan biarban fi ardin ardaka degdan falaa tadkulon galen ha aradaasan galen waida wagaca huwa dacunga diliyo byarminki ardiga diwantumna hal fiha fil ardi kusugantigna falaa takrujun batan minha min alardi ardaasin kubatin sa rasulku degel xadiskana mutafakun caleyh baab taklid